العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليه فمصنف كريه رحمه الله وأنقذ حجرني ricaayatu xurmati shaykhi sheekha cilmiga aa ka qaadanayso xurmadiisa ilaalinteeda la ilaaliyo aadaab badan buu noo soo sheegay weli marka wixii loo baahnaa ayaynu ku guda jirnaa wuxuu yidhi waidaa badaa laka hadduu kuu muuqdo ou kaaga daahiro yani hadday kuu muuqato alintiqaalu guuris aada guurto oo aad u guurto ilaa shaykhin aakhar sheekhaadii wax ku bari jiray inaad ka tagta markaad rabto oo sheekh kale inaad aadda aad doonaysaa fasta'dinhu sheikhaada idan weydiiso bidaalika intiqaalkaas guuritaanka aad guurayso oo aaditaanka aad sheekh kale aadayso idan weydiiso maxaa yeele fainahu idan weydiisiga shiikhaada aad idan weydiisataa yaa wuxuu yahay adcaa lixurmatihi adcaa mid uwicid badan oo ugu yeeris badan ah lixurmatihi sheekhaada xurmadiisa taas ayaa ugu yeerid badan wa amlaku iyadaa hanasho badan liqalbihi sheekhaada qalbigiisa fii maxabbatika jacaylkaada waalcadfi calayka iyo naxariista adiga uu taasaa milkin badan weeyaan fainahu adcaa lixurmatihi sheekha xurmadiisa aada ixtiraamta taas ayaa ugu wacid badan ugu yeeris badan wa amlaku liqalbihi qalbigiisana hanasho badan fii maxabatika jacaylkaaga oo adiga uu ku jeclaado iyo walcadfi calayka adiga uu kuu dhimriyo kuu naxariisto taa ayaa maaragtay hanasho badan buu leeyahy marka haddii aad rabto shiikaadi inaad ka tagto yani ka tegid wadaad kaleeto ama kitaab kala akrinayo ama beled kale inaad aado aad rabto wuxuu kuleeyahay shiikhu shiikaadi marka hore inan weydiiso fawaaid badanay leedahay oo waxaad tiraa sheikh hebel baan u socdaa inaan wax ka akristaanan rabaa maadadaas iyo maadadaasaan uga baahanahay kala tasha shiikaadii hore marka koobaad siduu shiiku noo sheegay waxa weeye xurmadiisood ilaaliso ixtiraam aad ixtiraamto shiikhaadi waa ku jira labo nin inaad tahay arday daalib ahoo mushaawiradiisa yani shiikhiisii la tashaday oo markaas shiikhu uu ku jeclaado maaragtay kuu dhimriyo iyo wax lamid ah ayaa imaanayso taa waa qodob waay faa'iidada kale oo ibnu cuthaymiin raxmatullaahi calayhi uu ku darayo waxa weeyaan wuxuu leeyahay uma inahu qad yaclamu can shayki aladii turiidu dahaaba ilayhi maa laa taclamuhu anta fayansaxuka waxaa kaloo jiro shiikhaada wuxuu og yahay mashaa'ikhda kale isagaa ka garanaya dadka sheekha kalood aadayso waa kaaga aqoon badan yahay waxaadan adigu ka garanaynin ayuu ka yaqaanaa marka saa darteed bu kugu naseexaynaya waa kuu naseexaynaya adiga arday baa tahay dadkii ma kala taqaanid culummadii ma garanaysid laakiin sheekha u socota markaa sheekhaada u sheegto tira sheekh hebel baan aadahaya qalada uu ku siinayo nasiixa wey maadaama uu kaaga aqoon badan yahay maxaa yeele wuxuu leeyahay lianna kaiira min ashabaab sigaari qad yaktaruuna biusluubi axadin min annaasi wa bayaanihi wa fasaaxatihi in badan oo dhallinyarada yaryarkaa ka midihi waxaa laga yaabaa inay ku kadsoomaan nin wadaadada ka mid ah fasaaxadiisa iyo sida uu maaragtay codkarnimadiisa iise wuxu caddaynaya inay la yaabaan oo fayadunuunahu daaka ayba u malayaan ninkii keliyaho weynaaba inuu kaa yahay cod qurxidiisa iyo suu u hadlaayo iyo fasaaxada uu leeyahay iyo ayaa la arkaa markaasuu wuxuu yidhi laakinahu calaa khata'in jiikaas oo aad fasaaxada iyo wax lamidka ku tuhmayso oo qofka uu ku kasoomay gaf buubuu ku sugan yahay lidaalika sidaa darteed faisti'daamu shaykhi lahu fawaa'idu shiikaada inaad ido weydiisato faa'iidooyin badan buu leeyahay maxaa yeelay ninka fasaaxada badan waxaa laga yaaba inuu min ahlilbidac ka mid yahay ahlulbidaca wax ka qaadashadoodana shiikhaaba noo keeni doono inaan waxba laga qaadanin waxa weeye maalan qofka waa fasaaxo badan yahay waa tawtow badan yahay waa hadalka maaragtay maasha allah waa mutafayik weeye laakiin bidcooyin buu qabaa bidcat buu wataa oo maala wuxuu ummadiibu biduuna xaqin ku gaalaysiini yani dimadii dadka muslimiintabuu u banaynaya oo leeyahay waa dhiigga muslimku waa banaan yahay ayuu qabaa sabigii dadka ahlucilmiga iyo ahluxadiidkii ayuu caynaya wax ka sheegaya wamaa ila dalika waxaa laga yaaba inuu qabo yani maaragtay madhabkii qadariyada inuu wato qadarka ilahay inuu inkirayo ayaa la arkaa waxaa laga yaabaa inuu ashcari yahay oo sifaatkii qaar kamida uu tawiilinayo o bedelayo macnahoodii uu doorinayo inuu muctasili yahay yani inuu jahami yahay ma ogid adiga ma ogaan kartid marka sidaa darteed faa'iidada inaad shiikhaada la tashata ay leedahay waxa weeye nasiixuu ku siinayaa leanna shiika aadayso waa kaaga cilmi badan yahay hebel waa mubtada iska ilaali buu kuleeyahay aadi waxbaa ka dhegaysan ama hebel waa ahlu xadiid oo ahlu sunno weeye u tago wax ka akriso ka faa'iidaysa buu ku dhahaya muxaqiqa wuxuu soo guurinayaa yani hadal eh, kitaabka wadaadkan oo muxaqiqa iska leh hadalka sheekh mucutaymiin xoogaa xaqiijinayo tacliiqu ku samaynayo wuxuu leeyahay qiso dhacdayo yani sheekha la yidhaahdo sheikh lbarkani ayaa waxaa arday u ahaa khaiib badaadi khaiib lbakhdadi ayaa arday u ahaa khaiib lbakhdadi sheikhiisii oo barkani ahaa buu la tashaday wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan xadiidkii dalabkiisii u rarto oon u safro oon u maaragtay rixlo u sameeyo ayaan doonayaaye ila tali markaas wuxuu kala teliyey wuxuu yidhi laba arrimood baa rabaa midkood inaan aado inaan masar aado oo sheekha ibnu naxaas la yidhaahdo aan masar u aado wa ima inaan naysaabuur aado oo yani sheikha asami la yidhaahdo iyo ayma kaloo joogto aan xadiidka u doonto sheikhayu igala tali buu yidhi sheikhiisuu la tashaday markuu la tashaday sheikhiisii wuxuu ugu dardaarmay oo yidhi wuxuu ku yidhi inaka in kharajta ilaa misra إنما تخرج إلى رجل واحد إن فاتك ضاعت رحلتك وإن خرجت إلى نيسابور ففيها جماعة فإن فاتك واحد أدركت من بقي يعني هذا الكاسو نصيحة باتوسي وحيد هذا مصر آده هل شيخ كليل بن حاتم إلى هذا دو آليسا والحديث قد دورانيسا وقتها haddii marka ay ku dhaabto fursadii oo walaadkii ama fartaa uu dhinto ama uu meesha ka tago uu guuro ama uu xanuunsado rixladaadii waxba kama aadan faa'iidaysanin maxaa yeele xadiidka hadduu safartayd masar u aaday faa'iido weyn kama aadan soo helin laakiin naysaabuur haddaa aado culimo badan baad ugu tegaysaa ibnulasan haddaa weyso aimo kaleeto alasam haddaa weyso aimo kaleetaad helayso alxadiidka ah marka taa ka faa'iidaysa buu yidhi sidaa darteed uguma sinaanine wuxuu leeyahay yani abu nucaym alasbaxaani ayuu risaalo u qoray oo u dhiibay maaragtay eh, khatiib albakhdadi ayuu gacanta ka saaro yidhi markaad tagto halkaa waxaa u dhiibtaa maaragtay abu nucaym alasbaxaani risaaladaa gacanta ka saar buu yidhi wuxuu ugu dardaarmaya u leeyahay waa shiikhii baa warqadda qoray mashaa'ikhdii naysaabuur ugu qoraya wuxuu ku yidhi wiilkaas oo abubakar eh, maarata abubakar ibn axmed albakhdadi la yidhaahdo waa nin yani culumta xadiidka bac kule xoogaa fiican wey oo mustafiid ah weyaan waa nin mustafiid ah xadiidkana wax badan buu ka garanaya marka sidaa darteed haddii uu ku yimaado wiilkaas waxaan rabaa yani sifadaas markaad ku aragto inaad garabkaada u raariciso oo aad soo dhowayso si uu ninkaasi maaragtay shani weyn oo ugu yeesho xadiidka baa rajaka qabaa'i yani saasoo kale ula dardaarmay marka sidaasoo kale culmmada waa u naseexeeyey meeshaasuu tegey maarata abubakr khaiib albakhdadi faa'iido weyn buu ka soo helo waa ninka muxadidka aho weyn aad ogtihiin maarata markuu naysaabuur aadayna waxaasuu ka soo helay weeyaan marka qofka aalibulcilmiga maadaama sheekhiisi uu ka weyn yahay dadkana kaaga aqoon badan yahay zamankiisa dadka noolna uu yaqaano inuu la tashado o yidhaahdo hebel inaad wax ka bartaan rabaaye maxaad igula talinaysaa sheikhuna inuu naasix noqdaa la rabaa uusan ninka ardayga ahi meel uu khayr ka soo helaya inuusan ka joojinin hadduu ahlu sunno ku og yahay oo khayr ku og yahay laakiin labadooda ay wax ficilo ka dhaxayso inuusan ficilada darteed uga celinin baa la rabaa oo yidhahdo war ninkaas khayr sunno iyo salaaxan ku ogahay khayrkiisa ka faa'iidayso aniga asaga waxay raba naga dhexeeyana saasoo kale inuu yidhahdaa la rabaa uusan khayrka ka qarinin oo u sheega baa la rabaa waa inuu naasix noqdaa weeyaan إلى آخر جملة من الآداب يعرفها يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوة في أبوته الدينية يعني آداب تاسبان كوسو شيخ كرادة بدن إلى آخر جملة جملة يعني قداشي لقاره من الآداب آداب دي كاملة يعرفها أو قرني بالطبع دبع أهم أو قرني كل موفق متكسك أو خير كلا وافجيه mubaarak in la barakeeyey u garanayo dabciga uu ku garanayo ayaan kuu soo sheegay buu leeyahay faa'iidadaas maxaa intaa kuugu faa'iideeyey wafaa'an oofin liajli wafaa'in oofin darteed lixaqi shaykhika shiikhaada xaqiisa inaad oofisa darteed ayaan arrimaha kuugu soo sheegay shiikhaada oo fii ubuwati diiniyati fii ubuwatihi addiiniyati aabbanimadiisa oo diiniga ahi inaad shiikhaada ku garato oo xaqiisa ab fi nasab ma aha laakiin waa abun fi lcilmi wey abuuka fi lcilmi wey marka inaad xaqiisa oofiso oofintaa daraaddeed baan jumlooyinkaas aadaabka ah ayaa kuugu soo sheegay buu yidhi aw amase maa tusamiihi waxa ay ku magacowdo ay ku sheegto bacdulqawaaniini qawaaniinta qaarkeed ay ku tilmaamaan bismi aradaaci aladabiyi magaca ah yani nuugmadii adabiga ahayd yani wuxuu ka dhigaya kelimakan alfaada meesha uma wadiinaya anaga aanini qaanuuniyiinta waxay yidhaahdaan ama qawaaniinka u yaqaanaa alridaac ladabi yani saasay dhahaan dadka qawaaniinta iyo maaragtay ku takhasusayba alfaada u bixiyey nuugmadii aadaabta yani shiikhii yani adigoo khayrkii adab wanaagsan ka nuugay oo kale ayay ka dhigaan laakiin wuxuu leeyahay cibaaradaas waa laga fiican yahay buu dhihi doonaa wuxuu yidhi watasmiyatu bacdi alculamaai culammada qaarkeed magacaabistiisii ay magacaabeen lahu shiikha ay ugu magacaabaan alubuwata adiiniya aabanimadii diiniga ahayd ay ugu saas ay ku sheegaan ayaa alyaqu ka toosnaan badan ka wanaag badan oo aلraضاc اadabi inaad tiraahdo aلraضاc اadabi magacaas inaad adeegsato nuugmadii adabiga ahayd aabbanimada diiniga aha ka fiican buu leey cibaaradaasa ka fiican iyo wa tarkuhu ka tegistiisana oo aلraضاc اadabi laga tago oo la qaato alubuwat diiniya la qaataa ansabu munaasabnimo badan oo habboonaan badan weeyaan marka lafdigan qawaaniinta isticmaasho ha isticmaalin waxay isticmaashaan lafdigan maaragtay culammada qaarkood ay isticmaalaan alubuwa diiniya maadaama sheekhaadi uu yahay abuuka fi lcilmi aabbanimo diineed isticmaal ee ha isticmaalin nuugmo oo adabi ah keliya ha isticmaalin weya maxaa yeele adabi markuu ku leeyahay waxaa laga lafdiga diiniga ah ayuu meesha inuu ka saaran rabaa marka taas waa cibaarada waa laga fiican yahay buu leeyahy waclam ogow ninkii ardaygii buu la hadlaya musanifka annahu ana alamra washaniye biqadri ricaayati xurmatihi sheekhaada xurmadiisa ilaalinteeda qadarka ay tahay hadba meesha uu kaa joogo ayuu yakuunu ahaani annajaaxu waalfalaaxu yacni najaaxa guushaada iyo falaaxa liibaantaaduba waxay noqonayaan hadba saa sheikhaada u qadariso maxaa yeele cilmigiisii adoon sheikhaada qadarinaynin laa tantaficu bicilmihi cilmigiisa kuma intifaacaysid baadan taqdiir qadarid uusan agtaada ka lahayn marka waa hadalkii uu ku soo bilaabay markii hore markuu hadalka shiikha uu noo tilmaamayy kii uu ku tilmaamay weyaan ou lahaa yani markuu ka hadlayo yidhi falyakun shaykhuka maxalla ijmay wuxuu yidhi wuxuu yidhi facalayka idan bitaxalli biricaayati xurmatihi faina dalika cunwaan الnajaxi wاlfalaaxi wاtaxsiili wاtawfiiq hadalka uu kulahaayo kale weya tii unba kugu soo celiye waclam ogow annahu biqadri ricaayati xurmatihi shiikaaba xurmadiisa dhowristiisa iyo ilaalinteeda qadarkeeda hadba intay la eg tahay inuu yakuunu ahaanayo annajaaxu guusha iyo walfalaaxu liibaantaaduba inay intaa ku eg tahay ogow inay ku xiran tahay taa ogow wa biqadri lfawti weyntada iyo tegista oo aad weydo ricaayadii shiikha lagaa waayo ilaalintii shiikha xurmadiisa yani aad yani ilaaliso lagaa waayana yakuunu inuu ahaanayo taa tegitaankeeda yani xurmadii shiikhaa lagaa waayey yakuunu inuu ahaanayo min calaamaati alikhfaaqi yani min calaamaati cadami najaaxi alikhfaaq waa cadamu najaax weyaan guuldarro wey yani maaragtay liibaan la'aan wey inay noqonayso calaamaat alikhfaaq marba haddaanan shiika aad ixtiraamina yani cilmigiisiina kuma najaxaysid ku guulaysan maysid weyaan markuu shiika aadaab aad u tiro badan kuu soo sheegay ayuu shiiku halkan tabdiih muhiim uu kugu qoraya wuxuu kaa reebayaa waxyaalaha dadka ahlubidaca ay sameeyaan oo culimmadooda ay ku sameeyaan iyo dadka ay diin ahaan u ixtiraamayaan ayuu kaa celinaya tambiihun muhiimun yani halkan hada tanbihun muhimun wy waa baraarujin aad muhiim u ah weyaan uciiduka billahi kelimadan waxaa layidhahda waa kalimatu taxdiir ayuu ula jeeda jumlada uciiduka billah yani as'al llaha an yuciidak adoo yiro kale wey ilaahay baa waxaan weydiinaya inuu kaa badbaadiyo kaa nabadgeliyo min sariici alacaajili dadka caajimka la yidhaahdo cajamiga la yidhaahda waxa ay sameeyaan sariicooda salkooda ficiladooda oo kale inaad samayso baan allah kaaga magangelayaa buu leeya macnaa marka waa taxdiir wey iska jir wey ha samaynin waxa ay caajinta culammadooda iyo ay ku sameeyaan ha samaynin iyo waturuqiyati kuwa suufiyada aho asxaabu ariiqada ah waxa ay mashaaiikhdooda ku sameeyaan ayaan ilaahay kaaga magangelaya iyo wlmubtadicati dadkii mubtadicada ahaa alkhalafiyati salafka loo nisbeeyey yani salafkeena aan ku abtirsanaynin wey le salaf iyo khalafaa jira soo maha qofka asagoo waqtigii khalafka joogo ayuu wuxuu ku nisbo sheegtaa salafu saalix markaasaa li fulan asalafiyu salafkiibuu yantasibu ila salafi saalix qofna isagoo khalaf ah ayuu dadkii ahlu bidaca ahaa oo khalafiyiinta ahaa buu ku nisbo sheeganayaa fulan alkhalafiyu baa laleeyahay marka dadkii ahlu bidaca ahaa oo kuwii mubtadacada ahaa loo nisbeeyey ku afirsaday kuwaasna ilaah kaaga magangelayaa waxay samaynayeen inaad samayso maxay ahayd waxay samaynayeen min alkhuduuci isdullayn khuduuc iyo khushuuc alkhaariji ka baxsan can aadaabi sharci sharciga aadaabtiisa ka baxsan taasaan kaaga digayaa buu leeyay yani waxyaalaha ay sameeyaan dadka ahlu bidaca mashaaiikhdooda sidii la rabay darajadii in la joojiye la rabay waa ka taramarinayaa waa isku dullaynayaan aadaabta sharciga wax ka baxsan oo isdullayn aho qofka ardaygii la imaanaya taasoo kale lama ogola shiikhii markuu halkaan oo kale fadhiyo halkan markuu soo marayo inta yani jilba jabsado oo soo gurguuranaya gurguurad oo ugu imaanaya taasoo kale lama ogola markuu shiikha ka tegayo yani gadaalgadaalo u soconaya yani inuu dabarka xijiye iyo dabada xijiyo diidan yahay taasoo kalena waxaas waa waxa ay sameeyaan waa saniic alacaajim aa la yidhahdaa taas waa mid wey iyo weliba min laxti alaydi gacmahooda oo la leefo gacantii wadaadka iska aad leefaysaa leefid gacantaas laxsiga waa leefka w in wadaadka gacantiisa aad leefto maarata hadda suufiyadeenna soomaalida gacantu iska soo dayna saasuu leeyay markaasay dhuuqayaan gacantaas nin walba shubinaya maxaa maqli jiray weli ma tegin laakiin wadaad sheekh nuur xuseen la yidhaahdo oo jilib ku aasnaa sinsiyeeriy ku dhex jiraa halayidhi dad say ii sheegeen dadkii tagaa noo sheegay gacantiisa banaanka iska taalo oo qof ku xiran yahay nin walba gacantaas imaana waa dhunkanaya gacantaas buu shiminaya gaga iska taalo waakada marka taasoo kale laxsan aidi ayada lama ogola laakiin inaad sheikhaada gacantiisa aad dhunkato adilo badan iyo salafkeeda wax badana ka sugnaaday waa la dhunkana waa la shimin karaa laakiin gacanta iska taagan oo aad maaragtay un halkaa leefayso baa la diidan yahay taqdiilka laakiin inaad gacanta dhunkato sheekh ibn cuthaymiin wuxuu leeyay laa ba'sa buu wax diidaya ma jiro asaarna way jirtaa oo salafkeenni ka sugnaatay ridwaanullaahi calayhim in ay maaragtay gacmahooda bal xataa lugaha ay ka dhunkan jireen sida hadda maalan sheekhana uu soo guurinayo imaam albukhaari fi ladab almufrad oo ku soo guurinay bisanadin laa ba'sa bihi wuxuu leeyahay can suhaybin mawla bni cabbaasin ninkaas suhayb oo mawla bni cabbaasa wuxuu leeyahay qaala raytu aliya yuqabilu yada alcabaasi warijlayhi waxaan arkay cali bn abi aalib oo adeerkiis cabaas ibn cabdilmualib gacantiisana dhunkanayo yani lugahana ka dhunkanaya baan arkay marka cali bn abi aalib waa adeerkii waay qiimabu agtiisa kule waa nin muslima waa nin saxaabiya marka saas darteed waa dhunkaday saasoo kale buu sameeye weyaan marka dhunkashada noocaasoo kale waa la rabaa laakiin inxinaa inuu la jirin lama ogola taqdiirka markaad samaynayso inaad wadaadka shiikaada marka ixtiraamayso gacantiisa waxaa la rabaa kor inaad usoo qaadatid adoon foorarsanin inaad dhunkata baa la raba haddaad dhunkanaysana maxaa yeeley inxinaaga shiika buu noo keeni doona foorarka iyo rukuucda ilaahay baa iskale subxaana watacaala cid kaloo leh ma jiro gacantaada gacantiisa kor usoo qaado shumi ixtiraaman waad samayn kartaa waalidkaadoo kale shumi waad samayn kartaa wahaa kadaa taasoo kale wey wataqdiiru laktaafi iyo wataqdiiri laktaafi garbaha inaad qofka ka dhunkato ayadana sheekh bnu cusaymin wuxuu leey laa ba'sa bihi wax dhiboo ku jiro ma laha qofkaa shiikaada oo garabka ka dhunkata wax shidaa ma laha iyo walqabdi cala alyamiini gacanta midigta ahoo aad qabato oo ku qabato bilyamiini washimaali cinda salaami markaad salaamayso midigtaada iyo bidixdaada inaad gacantiisa ku qabato hal mar ayadana wuxuu leeyahay sheikhu lafteeda aadaabta fiican ka mid maa inaad ka fogaato waa waxa ilahay kaaga magangelayuu leeyahay iyada lafteeda labada gacmood oo shiikhaada aad ku salaamto ama qofka kugu cusub oo aad salaamto waxba dhib ma laha waxba shida ma lahu leeyahay labada gacmood waa iska taqdiir waaye iyo qiimayn uun xoogaa maane wax hadda cibaado tusinaya ma jiro haddaysan inxinaa la jirin inxinaa yani foorar haddaysan la jirin weeyaan ka xaali tawadudi ka xaali tawadudi lkibaari lilatfaali sida ay isku jeclaysiiyaan dadka waaweyn ilmaha yararkaa oo kale xaalkooda oo kale inaad samayso ayaan maaragtay aan ilaahay kaaga magangelayaa buu leeyay ilmaha yararkaa yani maaragtay xaalkooda waalidka markuu isjeclaysiinay labada gacmood ku qabanaya waa dhunkanaya wamaa ilaa dalik uu yeelaya weyaan taasoo kale inaad samaysid ayaan ilaahay kaaga magangelayaa buu leeyay walinxinaa'i foorarna waan kaaga magangeli cinda salaami markaad salaamaysana inaad foorarsato suufiyadeenna waa aragta markay issalaamaayaan midba midka kale u foorarsanaya oo isku foorarsanaya markaasay yani saa isku salaamaayaan foorarka marna inxinaaga lama ogola adoo taagan qofka salaam saa u salaam saasoo kale baan rabaa iyo waisticmaali alfaadi alfaadii lafdiyaashii iyo hadalladii isticmaalkoodii alrakhwati jilcanaa oo dabacsanaa almutakhadilati yani liidnaanta tusayey yani maaragtay waa takhaadumka ishoojin tusina qofka inuu hoogay nin liito inuu yahay wixii tusinay alfaadaasoo kale inaa shiikaada u isticmaasho lama rabo inaad tidhahdo maalan sayidii oo kale buu leeyahay sayidkaygiiyo mawlaaya mawlahaygiiyo yani naasirkaygiiyo iyo wanaxwiha wixii lamid ihi oo min alfaadi alkhadami waalcabiid waayuu leeyahay alfaadaasoo ka mid ah shaqaalaha lafdiyada ay ku hadlaan oo dadkay u khidmaynayaan madaxda ay kula hadlaan iyo addoommada hadalkoodii ah waxaasoo kale ha u isticmaalin uu leeyay marka masalada markuu sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullah calayhi ka hadlayo yani wuxuu leeyahay sheekhu ardaygiisa sayid wuu u yahay wuu dhihi karaa sayidii waa la dhihi karaa buu leeyahay laakiin waxa la diidaya waxa weeye waxa sharciga ka baxsan unbaa la diidayaa buu leeyahy wixii sharciga ka baxsan ayaana la ogolan weeyaan amaa taqbiilka aaaar fara badan buu shaarxeennan ee muxaqiqeenna uu keenaya salaamat ibn alakwac oo kaleeto saxaabigaasi ayay waxa u tegey rag baa u tegey waxaa ka mid ahaa buu le cabdiraxmaan ibnu raziin ayaa u tegey salaamat ibn akwacna waa saxaabi wey markaasaa waa soo salaamnay buu yidhi markaan u tagnay yani labadiis gacmood buu tusay markaasuu yidhi baayactu bihaatayni nabiy allahi sal allahu alayh wali wasalam nabi maxamedaan beeco kula gala labadan gacmood marka faahraja kafan lahu dakmatun kaanaha kafu baciirin yani wuxuu leeyahay gacmo aad u ad adag ood moodidba ratigii maaragtay ajmadiisii oo kale aa moodid ayuu soo saaray buu yii yani nin gacmihiisu aad u ad adag yihiin buu ahaa markaasuu wuxuu leeyahay faqumnaa ilayha faqabalnaaha intaan u istaagnay ayaanu dhunkanay buu leeyahay waa dhunkanay buu yii waa la dhunkaday marka taqbiilka markaad dhunkanaysid waa inuusan foorar la jirin laakiin aad taqdiir ahaan aad u dhunkato walidaalika sheekh imaam nawowi raxmatullaahi calayhi ayuu isna ka soo guuranaya uu leeyahay taqdiiru yadi rajuli lizuhdihi wa salaaxihi aw cilmihi aw sharafihi aw siyaanatihi aw naxwi dalika min alumuuri diiniya laa yukrahu bal yustaxabu buu leeyahay qofka oo gacantiisa loo dhunkado inuu zaahid yahay inuu ahlu salaax yahay inuu caalim yahay inuu sharaf leeyahay iyo inuu mid dhowrsano xumaanta iska ilaaliye yahay wuxuu leeyahay iyo wixii lamidoo arrimaha diiniga ahi lama karaahsado karaahiya ma aha bal waa mustaxab buu leeyahay waa shay la jecel yaho maarata wanaagsan weeyaan laakiin hadduu qofku yahu yidhi fain kaana lihinaahu aw shawkatihi aw jaahihi cinda ahli dunya famakruuhu shadiid lkaraaha laakiin hebel waa xoolo u leeyahay oo maaragtay waa nin tanaad ahoo qaniya daraaddeed baa u dhunkanaya ama awooduu leeyahay waa madax shawka u leeyahay saasaan u dhunkanaya ama adduunyadan buu sharaf agteeda ku leeyahay taasoo kale waa makruuh buu leeyahay lama ogola marka mar kastaba waxaa la rabaa yani ixtiraamkaada xiirkaada ixtiraamaysa inuusan xadda sharci ka bixin baa la rabaa isdullayn inuusan gaarin baa la rabaa axadka laisku duleeye waa allah subxaana watacaala cid kaloo laisku duleeyahay ma jira weyaan wandur maa yaquluhu alcalaamatu salafiyu ashaykhu moxamed albashiir ibrahimiyu aljazairiyu almutawafa sanad hijriya wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala fi lbasaa'iri fainahu faariq siyaaqi wandur fiiri maa yaquluhu waxa uu odhanayo alcalaamatu salafiyu ninkii cilmiga badnaayee salafiga ahaaye salafu saalix loo nisbeeyey ashaykhu shaykhii ahaa maxamed bashiir maxamedkii albashiir ibrahim la dhihi jiray magaciisa maxamed bashiir ibrahim la yidhahda aljazairi jazairi ahaa ee algeria dadka la yidhaahda ka tirsanaa dadka u dhashay oo dhintay almutawafa sanad sanadka uu dhintayna kun iyo saddex boqol iyo sideetanka hijrada nebiga ay ahayd raximah llahu tacala ilaahay ha u naxariiste hadalka uu yidhi fiiri fi lbasaa'ir kitaabka basaa'ir la yidhaahdo oo sheikaas leeyahay wuxuu ku yiri raadi wey maxaa yeele fainahu faahiqu siyaaqi kitaabkaas siyaaqiisa iyo habka uu wax u qoray shiikhu oo kitaabku ku socdaa waa mid aad u sarreeya wey kitaabkaas fiiri buu leeyahy kitaabkaas anigana ma arkin sheekh ibnu cuthaymiinna sidoo kaleba wuxuu leeyahay kitaabkaas laa acrifu kitaaba laa acrifu lkitaaba haada aniga ma arkin buu le wala talactuhu mana aanan taalacanin mar kitaabkaasi haddii eh, qof hayo la heli lahaa waa ficnaan lahayd ani laakiin kitaaban arkay ma aha marka kitaabkaas oo aadaabtaas kollay aadaabta shiikha ku saabsan ayuu aad u alifay marka saa darteed buu marjic ahaanna ugu celinaya haddii la helo maxaa yeelay aadaab aad u qiimo badan ayuu shiikhaasi ku qoraya weeyaan رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله وحولي رأس مالك رأس مالك هذا raasumaalkaaga ayuha aalib ardaygiiow min shaykhika shaykhaadana rasumaal u ihi oo xaggiisa aad rasumaal kaga haysataahi waxa weeyaan alqudwatu dayasho ood ku dayato bisaalix akhlaaqihi akhlaaqdiisa tiisteeda wanaagsan inaad sheikhii kaga dayato iyo wa kariimi shamaa'ilihi dhaqankiisa kiisa fiican oo wanaagsan inaad kaga dayato rasu maalkaadi kaa weye marka rasu maalinka markaan mutadaysano alqudwatada misaal akhlaaqihii iyo wax ka dambeeya khabarkii baan ka dhigaynaa weyaan yani rasumaalka rasumaal waxaa la yidhaahdaa xoolahaada asalka adiga aa haysato xoolaad haysataa aad leedahay inaad ku ganacsataa rabtaa waxaas xoolahaas oo kabitaalka la yidhaahdo oo aad ku ganacsanayso ayaa rasumaal la yidhaahdaa wixii marka haddaa faa'iido hesha riix baa la yidhaahdaa waa ribx iyo faa'iido weeyaan waa ziyaado weeyaan marka waxa ra'sumaalka ahoo ilaalada u baahan ra'sumaalkana qofku inuu aad u ilaaliyaa la rabaa wax adigaa ku shaqaysanaysa waxa ra'sumaalkaaga ah waa inaa ilaalisaa hadda qofka muslimka ra'sumaalkiisa waa maxay waa diinkiisa weeyaan diinkaada ra'sumaalkaagii ah iimaankaada iyo caqiidadaada saxiixa ra'sumaalkaagii ah inaad ra'sumaalkaaga ilaalisana waa shay weyn waay marka ra'sumaalkaagii ardayahow waa shiikaada kudayashadiisa aad ku dayato ood kaga dayato akhlaaqda wanaagsan aad kaga dayato wey ama talaqii shiika oo lala kulmo oo lala fariisto iyo wtalqiin wtalqiinu laqinidii oo cilmiga uu ku laqino shiika fa huwa ribxun zaa'idun waa ribx oo faa'iide ah oo ka ziyaado ah ra'sumaalkii weya ribxun zaa'idun calaa ra'si lmaali raasamaalku maaragtay ribx ka sarreeye weeye buu leeyahay hadalkaas ayuu shiikhu yani maarata meesha noogu sheegay laakiin sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullaahi calayhi arrinta cagsigeeduu qabaa wuxuu leeyahy ra'samaalka qudwada ma aha shiikha ood akhlaaqdiisa kaga bayato keliya ma aha ra'sumaalka ardayga uu leeyahay waa talaqiga iyo talqiinta waa inuu cilmigu usoo doonto maxaa yeele wuxuu leeyahay ardayga haddii la weydiiyo xilliga maxaa sheekh fulaan uu ugu tagtay ma wuxuu leeyahay akhlaaqdiisa inaan bartaan rabaa miyuu oranaya mise cilmiga u doontay buu leeyahay cilmiga u doonanaya marka asalka raasumaalka wuxuu leeyahay waxa weeye waa cilmiga weeyaan altalaqi watalqiinu weeyaan ama yani in lagu daydo alqudwa bisaalixi akhlaaqihi in lagu daydaahi waa ribxii buu le taasaa ribxa oo zaa'ida wey cagsigiisuu qabaa macnahaasuu qabaa taasaa mad moodaa inay aad u muuqato weeyaan xaalashik waxa u aadaysa marka horeba ina akhlaaqdiisa keliya barata ma ina cilmi kasoo barata aad u aadaysa uma ina akhlaaqdiisii wanaagsanayd aad qaadatana waa shay muhiima weeyaan marka shiika aad wax ka qaadanayso akhlaaqdiisana inaad fiiriso iyo dhaqankiisa inaad eegto waa shay muhiima wey haddii dhaqankiisa dhaqan saalix oo diinka waafaqsan oo wanaagsan oo ku dhaqmayo hadda cilmigiisa cilmi naafic u noqonaya laga qaato barakuu leeyahay laakiin hadduusa diinkii ku dhaqmaynin oo wuxuu sheegaya uu khilaafayahay cilmigiisu naafic ma ah marka saa darteed kama faa'iidaysan kartid weeyaan kama faa'iidaysanaysid waxyaalaha hadda dadku ay yidhaahdaan oo kale wadaadkii oo aanan cilmigiisi ku dhaqmaynin ee waxay leeyihiin maya hadda cilmigoo leeyahay laga qaato waxay dhahaan waa khud cilmi walaa taakhud camali waxaa laga yaabaa yani cilmigii kutubu ku akrinayaa laa yaltazim salaatu ljamaaca ma imaanaya salaatu ljamaacadii jamaacadii kama murgayo cilmi baad ka qaadanaysaa cilmi waad ka qaadanaysaa iyo khayru ku akrinaya waa kaadi been buu sheegaya been buu marmarkuu sheekeynay yakdib fi xadiidihi waxa xadiidkiisu ku sheekeyani been buu ku sheegaya dhaqan aan fiicnayn markuu ku dhaqmayo kaasoo kale laa yakuunu cilmuhu naafican ma noqonayo cilmigiisi naafic saa darteed waxa weeye labada shayba waa muhiim cilmiga ka qaado akhlaaqdiisana kaga dayo oo khayrka ah laakiin akhlaaqdiisa xun marna ha ku dayana hadalkaa marka shiikhu wuxuu kuugu soo sheegi yani wuxuu leeyahay rasumaalkii rasumaalkaaga waa alqudwatu bisaalixi akhlaaqii markuu ku leeyahay shiikaadii oo dhaqan fiicanna kula dhaqanto wuu noo soo hormariyey inaadan ka hormarin inaad maarata ixtiraamto wax badan baana loo soo sheegay taayayna kugu bixinin hadduu shiikhaadu xun yahay inaad xumaanta kaga dayato saasuu ujeedaa weyaan xumaantaa kaga dayanin khayrka kaga dayan laakiin wuxuu yidhi laa ya'udka yuusan ku qaadin ardaygu alindifaacu yani waxaa la yidhaha alindifaac iska daba iska daba tuur oo asaga un aad iskaga dayato iska daba gasho fii maxabatihi jacaylkiisa aad jeceshahay fii maxabati shaykhika shaykhaada jacaylkiisa aad jeceshahay oo aad ka daba dhacdo iska daba tuurtaa yaysan kugu qaadin yaysan ku qaadin shiikayga hadduu xun yahay iyo hadduu fiican yahayba waa iska dabagelaya taa lama rabo oo markaa fataqaca aad ku dhacdo fi shanaacati foolxumo dhexdeed aad ku dhacdo min xaysu meel laa tadri adiga aadan ogeyn wa kullu man axad kasta kulligiina yanduru uu fiirinayo ilayka adiga ou ku arkayo yani wa kullu man qof kasta kulligii oo yanduru ilayka adiga ku fiirinayana yadri uu og yahay adiga ma ogid laakiin dadka ku arkayoo dhan way ogyihiin inaad ninkan yani iska daba gashay sooma arka dad yihahda hebel hadduu jannada galana waa geli hadduu naarta galana waa la gela saasoo kale ha noqoninu kuleeyay naarha la gelin jannada hadduu aado dhankeeda raac laakiin naarta ha u raacay akhlaaqdiisa xunxunkaa ha daba gelina tiisa wanaagsan keliya kaga dayo hadduu mid xun leeyaha ka tag ha ku raacin weeyaan laakiin qofka qof iska saarsado taqliid lacma baa la yidhahdaa qof inaad iska saaratid iska daba geshid in axsana axsanna macahu wain asaaa asana macahu haddaad tidhaahdo hadduu fiicnaado wanaag sameeyana waa la samaynayna hadduu xumis waa la samaynayna sax ma aha dadka hadda waxaad ka helaysaa dadka waxaa u badan waxyaalahaasoo kale dadka xisaabta oo hadda jiro ninkan xisbiga madaxda u ah ama jucamada xisbiga uu leeyahay hadday khaldamaan aayaad kasta markii loo sheego dadkan oo racyada ah muqalidka ahee qofkan ku dayanay haddaa aayaad kasta iyo xadiis kasta ku dul akriso wadaadkii madaxda u ahaa muxuu yidhi buu kuleeyahy ma waafaqay mise ma waafaqin nusuusta wuxuu ga taga wadaadkaas ayuu raacaya maalinta dambe haddii wadaadka uu yidhaahdo war waxa weeye isagoon daliilba keenin ururkii uu ku yidhahday xisbigii maya wallaahi masaa'ishaan kuma saxsanin isagoon daliil u keenin turbadii waa raacay haddana kuma saxsanin uu leeyahy oo hadda dadkii kalaaba shalay waxay kuu sheegeen aayaad iyo xadiida maxaa u qaadan weysay walaadkan marka inaad muqallid u noqoto sax ma aha yani maaragtay arrinta waa arrin khaldan weeyaan qofka ula diriro waa la diriraya qofka ula heshiiye waa la heshiini waa doqonnimo waa dadnimadaada iyo dhan baad iska qaaday sooma dadba ma tihid marka qofkaasaad maaragtay muqallid usoo aad saarsatay waxa taqliid alacmaaga la yidhaahdo weeyaan lama ogola marka wuxuu leeyahay yaysan ku qaadin alindifaacu ka dabadhaca iskadaba tuurka fii maxabati shaykhika jacaylka shaykhaada aad jeceshahay darteed yaysan arrintaa ku qaadin oo markay ku qaado fataqaca aad dhacdo fi shanaacati xumidii iyo maarata foolxumo aad ku dhacdo min xaysu laa tadri meel aadan ogeyn adiga aadan garanayn laakiin wa kullu man yanduru ilayka qof kastoo adiga ku eegana yadri ou arkaya inaad shanaaco ku dhex jirtay foolxumo taasoo kale ha samayn buu leeyay falaa tukallitu ha kaga dayana sheikhaada bisawtin dhawaq ha kaga dayana wa naqmatin naqmada waa iska sawdkii laftiisa sawdka oo la qurqurxiyo naqamaad lagu sameeyo oo kale ha kaga dayana yacni naqma maala hadduu sanqakayeer leeyaho kale inaad sanqakayeer ka dhigto oo adiga siduu shiikhu u hadli jira u hadasho waxaasoo kalea la diidan yahay sawdkii shiikh un ha dabagelin uu kuleeyahay walaa mishyatin hab u socod hay'atu u socodna ha ku waafaqin yani hab u socodna ha ku waafaq siduu shiikhaadu kugu socdo keliya u soconaya hadhihi sheekh ibnu cuthaymin wuxuu leeyahay mashiga laftiisa laa ba'sa haddii mashiga shiikhaada socodka shiikhaaga hay-adda u socdo ay waafaqsan tahay hay-addii nebiga u socon jira hadday waafaqsan tahay markaas nebi maxamed nin ku daydaa tahay wadaadkan kuma aadan dayanin taasoo kale baa la rabaa marka laakiin wadaadkaada hadduu si u socdo sida wadaadkaygu shiikhaan u socdo macalinkaygan u soconaya ha odhanin iyo waxarakatin dhaqdhaqaaq ha uga dayanin wahayatin xadna ha uga dayanin hay-ada noocay doontaa noqoto qaabka u labisaan u labisanaya hadhiin maaragtay qaabka u fariisaan u fariisanaya waxaasoo kale hay-ad noocay tahayba ha kaga dayana fainahu shiikaagu inamaa saara shaykhan sheikh wuxuu ku noqday oo halkaa ku gaaray sheikha oo jaliilan weyn bitilka sifaatka wanwanaagsan buu ku gaaray weeyaan akhlaaqdii oo wanaagsanayd saalix alakhlaaq wa kariimi shamaa'il ayuu ku gaaray shiikhnimadii adigana dhaqankaa wanaagsan sidaada u qaadee ha kaga dayan wixii xumaay oo dhan oo marka falaa tasqud wuxuu leeyahy falaa tasqud ha dhicin anta adiga bitabaciyati raacitaanka lahu lishaykhi aad raacdo fii haadihi xarakaadka iyo sakanaadka iyo hay-aadka iyo sawdkaas iyo aad ku dhacdo yani mid liitay aad noqdo yani aad dadka agtooda noqoto mid liito ha samaynin buu ku leeyay falaa taskud ha dhicin anta adiga bitabiciyati raacidtahu sheikha aad raacdo fii dalika arrinka ha ku raacda ha ku dhicin buu ku leeyay yani waxay ku gaarsiinaysaa waxay ku gaarsiinaysaa inaadan nin qiimale inaadan ahayn ay dadka agtooda ay kugu ogaanayaan weyaan marka shiikaada ixtiraam kaga dayas dhaqanka fiican cilmiga iyo maaragtay ka qaado laakiin waxa xun haka ha ku raacin hana taqliidsanino hay-aadkiisa iyo xarakaadkiisa iyo dhawaqiisa iyo oo kale maaragtay hala imaanin u leeyahy nashaadu shaykhi fii darsihi nashaadu shaykhi sheekha firfircoonidiisii fii darsihi uu ku firfircoon yahay yakuunu wuxuu ahaani calaa qadri madaariki aalibi fi istimaacihi yakuunu nashaadkii firfircoonida sheikhu wuxuu noqonayaa calaa qadri madaariki aalibi ardayga yani madaarigtiisa oo loo jeedo dareenka iyo fahmiga iyo yani maarata haleelka uu haleelayo fi istimaacihi shiikha dhegaysigiisa uu dhegaysanayo yani shiikhiisa uu la socdo ayaa nashaadkii firfircoonida shiikha ayay ku jirtaa weyaan hadduu shiikhu arko ardaygii oo dadaalayo shiikhii la socdo wuxuu sheegayo dhegaysanayo aan ka mashquulaynin sida xal aan soo marnoo kaleeto aanan uusan samaynayn yani maaragtay itikaagii iyo dangigsigii iyo hadba warqada rogistii iyo uusan ku mashquulinina shiikha uu ku mashquulsan yahay shiikhana firfircooni buu helaya marka lanna casharkiisi iyo darsigiisi in la dhegaysanayo buu og yahay markaasuu nashaad u helaya weya marka shiikaada nashaadkiisa iyo firfircoonidiisa ilaali ardayga hadduu marka kasal noqdo siduu noo keeni doono kaslaan ou noqdo oo caajisnoo uu yahay oo uusan himaba u haynin markaasoo kale waxa weeye wuxuu soo guurinayaa inuu maarata culammada ay laga soo naqliyaa in markaasoo kale darsiga intabu shiiku isku laabo inuu ka tago oo saxaba u akrinba faraha u ka qaado marka wuxuu leeyahay nashaadu shaykhi sheekha firfircoonidiisa fii darsihi uu ku firfircoon yahay yakuunu wuxuu ahaanayaa calaa qadri madaariki aalibi fi istimaacihi inta uu haleelo ardayga shiikha maqalkiisa dhegaysigiisa uu dhegaysanay intuu la socdo ayay shiikhana firfircoonidiisa ku egta ay ku xiran tahay buu leeyahy iyo wa jamci nafsihi ardayga naftiisa uruurinteeda oo uruuriyo wa tafaaculi axaasiisihi ardayga dareeyayaashiisa dareemadiisa falgalkoodii ay la falgalaan maca sheikhigii shiikhiisa ou la falgalo fii darsihi shiikha darsigiisa u akhrina kula falgalo yacni ou arko yani ardaygii shiikhan darsiguu bixinayaba mid maaragtay kula dhex jiro ou yahay oo si fiican ula socdo ayuu nashaadka shiikhu ku xiran yahay walihaada sidaa darteed faxdar ka digtoonow an takuuna ardaygii baa lala hadlaya ogow sidaa daraaddeed faxdar ka digtoonow ayuha aalibu ardaygiiu an takuuna inaad noqoto wasiilata qacin licilmihi wasiilata qacin ay sababa qacin goyn sababteed licilmihi shiikha cilmigiisa aad goydo inaad noqoto ka digtoonow maxaa markaa caajislow tahay shiikhana darsigu kaa joojinaya marka cilmigii kuu socday ha iska joojinine nashaadkaada firfircoonida shiikhana geli adna ha ku arka nin maaragtay eh, cilmigii niyad u haye raqbo u hay inaad tahay maxaad ku goynaysaa marka oo aad qadciga ku samayn cilmigiisa ku jari bilkasali cajsi kaslaanin caajisnimo ardaygii waaba maarata maba waaba nin caajisahoo waxaa laga yaabaa shiikhiiyo darsigii cabaar wada bardana soo galo uu yimaadaa laga yaabaa yani meelahana uu joogo meel fog xataa mid kasoo ordaya uunan ahayn inuu iska mashquulo oo caajisnimo cajsi ka muuqdo bas caajis ka muuqdo shiikhuna waa caajisaya haddii ardayda tulaabta ay caajisan yihiin shiikuna maarata waa ku cajisaya wy iyo walfutuuri noog qofka waa daalan yahay wax daalan camal aad u eg tahay ardayga markuu daalan yahay oo kale shiikuna waa la daalaya walitikaa'i dangiigsi ardayga derbigu iskaga tiirsanaya derbigaasuu ku tiirsan laguhu iska fidsaday maaragtay ma kala jeclaba darsiga la akhrinaya wuxuu yahayba shaqaba kuma laha iyo wansiraati dihni maskaxdii iyo caqligiisiio ou ka jeediyaba shiikha ka leexdo shiikhiisiba israaf diin maba joogaba maxay dhihi jireen aljism alxaadir waalqalb alghaayib sooma dhihi jira gacantiiyoo kaleba maqaarkiisa inta iska yaalla iyo hilibkiisiibaa jirkiisiiya inta yaalla laakiin qalbigiisii waa bacmushtar waa dukaamadii iyo waxbuu kala hadaynaya maantana xisaabu ku jira casharkaanba maba maba maarata lama socdaba iyo wa futuurihi noogiisii ou daalan yahay arrimahaasoo kale yuusan ardaygu yuusan ku mashquulinin yuusan kaga goynin shiikha uusan sabab ugu noqonin cilmiga u socday inuu ka go'a weeyaan qaala alkhatiibu albaqdaadiyu yani khatiib albaqdaadi raximah llahu tacaala ayaa wuxuu yidhi xaqu lfaa'iidati faa'iidada xaqnimadeeda iyo dhabnimadeedu waxa weeye faa'iidaba marka la rabo inaad wax faa'iidayso marka la doonayo allaa tusaaqa inaanan la kaxaynin oon la wadin faa'iidadii ilaa ilaa mubtaqiiha qofka dalbaya ubaa loo wadaa kaas mooye qof kale inaan loo wadin faa'iido qofka rabo ayaa la siiyaa soo maa qof faa'iido rabin maka daba geyne ma lagu khasbaya maya qofkaan rabin dee lalama aada marka horeba ma doonayo marka cilmiga waa faa'iido faa'iidadana waxaa la siiya qofka raqbada u hayo oo doonayo jecel weya walaa tucradu lama bandhigo faa'iidadii looma bandhigo ilaa cala araagibi fiiha qofka doonayay oo jacaylka raadinayay oo raqbo u qabo iyo jacayl kaas mooye qof kalena looma bandhiga faa'iidadaadii weya marka yani faa'iidada qofka cilmiga rabo ayaa cilmiga la siiya qof aanan cilmigii rabin laguma shideeyo lagama taba tago weyaan lama raacsado weyaan markaasu wuxuu yidhi fa idaa ra'aa almuxadidu qofkii xadiidka warinayay oo shiikhii muxadidka ahaa kadalika waxaa la mida ah qof kastoo cilmi akrinayo haddii uu arko bacd alfutuuri noog hadduu ka arko qayb nooga ka mida ah daalka hadduu ka arko min almustamici kii dhegaysanaya haddii uu ka arkaayo sheekh baa tahay darsi baad akrinaysaa ardaydii ku dhegaysanaysay baad futuur dhan maaha bacd alfutuur baad ka aragtaa noog yar inaysan ihtimaamba u lahayn casharkii oo isugu soo jeedin hadduu shiiku sida arka buu yidhi muxadis ka yihi falyaskut ha aamuso shib ha yidhaah waayo hadduu aamuso masal darsiga isagoo wado hadduu arkay inay daalay dadku aysan u soo jeedin hadduu shiikhu shib iska yidhaahdo waxaa laga yaabaa kii suuqa marata ku maqnaa tijaarada inuu soo laabtay maxaa shiikha aamunsiyey inuu yidhaahdo kii kaleo si kale ku mashquulsanaa inuu diinigiisa u soo baraarugaa rabto marka inuu aamuso ha ka aamuso baa laleeyahay si uu qofka u baraarugo weya maxaa yeele fa ina bacda aludabaa'i dadka udabada la yidhaahdo adiibiinta ah yacni qaar ka mid ihi ayaa qaala wuxuu yidhi nin ayaga ka mida ah, bacdiga bimacnaa axad waa faina axad udabaai adoo yihoo kale weyaan ya qaala wuxuu yidhi nashaatu lqaa'ili calaa qadri fahmi lmustamici hadal xikmada waa sooma jeed nashaatu lqaa'ili qofka hadlayaahi oo wax oranayaahi firfircoonidiisu waxay ku xiran tahay calaa qadri fahmi lmustamici kan dhegaysanayo inta uu ku fahmaayo qadarkeeda ayuu nashaadkaaduna ku xiranya haddaa maanta qof aad la sheekaysanayso oo iska maqan yahay adigana aad daldalmayso keliga markaad aragto qofka aanba ku dhagaysanaynin kuu jeedin adna waxawaaye waa iska aamusaysa marka dambe waad noogeysaa marka waxaa la rabaa nashaadka qofka hadlaya wuxuu ku xiran yahay hadba qofka dhagaysanaya siduu ula socdo ayuu ku xiran yahay uma saaqa yani abubakar albakhdadi wuxuu maaragtay yani durbadiiba dareeriyey oo socodsiiyey bisanadihi sanadkiisii ayuu can zayd ibni wahbin ninkaa sheekha la zayd ibni wahb ayuu sanadkiisii xadaanaa fulan xadaanaa soo u laha ayuu gaarsiiyey qaala markaasu wuxuu yidhi zayd ibni wahbi baa wuxuu odhanaya qaala cabdullaahi cabdullaahi baa cabdullahi bn mascuud weeye radi allahu canhu cabdullahi bn mascuud baa wuxuu yidhi xadit ilqawma isagoo dadka la hadlaayo dadka culamada buu akrinayo ama maarata muxadiiinta khayrka sheegayo la hadlayay xadit ilqawma tadka u waran oo u sheeg maa ramaquuka biabsaarihim yani muddata ramaqihim biabsaarihim inta ay aragooda kugu soo taagayaan oo adiga ay ku fiirinayaan nashaad bay hayaan soo maha dadkaas markaasoo kale u waran intay adiga ku fiirinayaan ay kugu mashhuulsan yihiin u sheeg waxaad sheegi lahayd fa idaa ra'ayta minhum fatra haddii aad aragto noog iyo daal iyo kala go' iyo maarata haddaad ku aragto fanzac ay fatruki taxdiida xadiidkii iyo warka aad waday ka tag markaa faraha ka qaad haddaad noo ku aragto iskadaa faraha uga qaad uga tag buu odhanaya wa saas weeyaan hadalka hadal fiican wey wuxuu leeyahay eh, sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullahi calayhi markuu fasirayo eh, jumlada markuu fasirayo wuxuu leeyahay hadal aad u qiimo badan wuxuu leeyahay walaa ynbagii lilinsaani an yulqiya alcilma bayna alطalabati walaa bayna caamati اnnaasi ila wahum mutashawiquuna lahu xata yakuuna kalkayfi asaaba ardan yaabisatan faqabilathu wuxuu leeyahay ma haboona insaanka uma haboona an yulqiya alcilma inuu cilmigii rido ou siiyo bayna alabati ardayday inuu cilmiga ku sheego walaa bayna caamati اnnaasi dadka caamadooda dhammaantood inuu dhexdooda ku sheego ilaa wahum mutashawiquun ayagoo ah kuwa shawq iyo hilow u haya mooye inay cilmiga hilow u hayaan ay jecel yihiin mooye mutashawiquuna lahu cilmiga ay jecel yihiin ay shawq u qabaan mooye xataa yakuuna ilaa uu ahaado marka cilmigii qofka markuu hilow u qabo uu jecel yahay cilmigii raadinayo wuxuu noqonayaa kalkayfi asaaba ardan iyo abisatan cilmigiiba wuxuu noqonayaa roob oo kale oo dhul qallalan oo abaara ku dhacay oo kale dhulkaas ooma doogsanay dhul doog leh oo qoyan oo maarata nabaad soo saaray oo qurux badan ayuu noqonaya sidaasoo kalebuu qofku markuu noqdo oo markaas qabiilatu roobka ay aqbasho ardadii taasoo kalebuu la mid noqonayaa laakiin haddii uu yani maaragtay eh, qofka futuur iyo caajis caajis iyo laga dareemo dadkan ahalku u ahan cilmiga lama siiyo alcilmu yu'taa walaa ya'tii cilmigii asagaa loo yimaadaaye asagu inuu kusoo raadsado ma aha waa ina adiga raadsataa isagaa loo yimaadaa ee isagu dadku ma raadsado marka sidaasoo kalea la rabaa alimaamu shaafici raximah llahu gabayadiisu maarata nin aad iyo aad gabay xikmadahu aad ku gabi jiray gabayadiisa laga soo guuriye waxaa kamid ah wuxuu ohan jiray aanfuru duran bayna saarixati alhanam وأنجب منصورا لراعية الغنم لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الحكم فإن فإن فرج الله اللطيف بلطفه وسادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومختتم ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد, مستوجبين فقد ظلم وكاتم علم الدين عمن يريده يبوء باسم زاد واسم إذا كتب يعني قبيلات يعني إحدى بيت وهذا قيمة بدن أي إمام الشافعي رحمه الله يا لقسوا قوريا wuxuu yidhi aansuru duran bayna saalixati nacam duriga wuxuu ka wadaa jawhar waa cilmigii wey masar markuu yimid oo ciraaq uu ka soo tegey waa tabdee xusaad badan ilaa qaarkood maalikiyadii meesha joogtay ay dhaheen marka shaafici ay arkeen dadkii maalikiga madhabka maalikiga mutacasiliinta iska aha qaarkood sujuudda intay sujuudaan dhihi jireen ilaahayow shaafici dil ilaahow noloshiisa baabi'i ay dhihi jireen si uusan xataa laa yadhab cilmu maaliki maalik siuusan cilmigiisa u tegin shaafici allow naga khaariji bay dhihi jireen saasay kale ku baryi jireen marka wuxuu yidhi cilmigii marka wuxuu yidhi aanturu duran jawhartii oo cilmiga ahayd miyaan firdinaya bayna saarixati alhanam ari foofayo iska socda miyaan maaragtay yaan cilmiga ku firdin karaa buu leeyahy wa anzimu mansuuran liraaciyati alhanam dad ariga ilaaliyo miyaan yani mansuurka jawhartii la taxay waay miyaan maan ku duldaadinayaa buu yidhi maaragtay oo aan u taxayaa kuulahaan ugu taxaya aan kuulahaan ugu taxayaa buu yidhi maya lacamri buu yidhi yani xayaatadayde lain duyiqtu fii shari baldatin magaalo tan ugu shar badan haddii laygu ciriiri geliyey oo laygu dhibay falastu mudiican mid dayacaya ma ihi baynahum gurara alxikam hadday aniga ixasteen oy idhibeen anna cilmigayga waa haysanaya buu yidhi dhexdooda ku fidin maayo buu yidhi ma dayacayo cilmigaygii buu yidhi fain faraj allaahu alla hadduu ii furo allihii allatiifu bilutfihi dhimrintiisa hadduu rabbi faraj iigu furo buu yidhi oo wasaatastu ahlan lilculuumi walilxikam dad aan helo ahal u ah cilmi iyo xikmo in la siiyo aan helo dad ahal u ah waay maaha dadka raaciyat lhanam iyo saalixat lhanam iyo kuwaasoo kale lama rabo dad culuumtii iyo xikmadii in la siiyo ahal u ah aan la kulma buu yidhi basattu mufiidan wastafadtu widaadahu waxaan ku daadinaya oo ku firdinaya wax ayaga u faa'iideeya oo cilmigii ah markaasaan jacaylkooda kasbanaya buuyi wailaa haddaanan dadkaas helin dad cilmigii diyaar u ah haddaanan helin famakzuunun ladaya wamuktatam buula cilmigii <laughs> saalixat algarab siin maaye khasnadaan gashanaya agtayda famakzuunun waan kaydsanaya wamuktatam waana la qarinaya cidaan u sheegaya male haddaanan dadkii ahalka helin macnaha marka dad aan ahal u ahayn cilmiga maaragtay inaad kala daba orado sax ma aha qolada ahlka waxaa la siiyaa buuli markaasuu wuxuu yidhi waman manaxa aljuhaala qofka jaahiliinta dadka juhaashaa siiyo cilman adaacahu cilmigii waa dhuminaya waa dayacaya waman manaca almustawjibiina dadka cilmiga waajibsaday qofkii u diidana faqad dalama dulmi buu la yimid buu yidhi wakaatimu cilmi diini caman yuriiduhu qofka cilmi qof doonayo ka qariyo oo yani ahalka dadkii u ahaa wey oo mustawjabiinta ahaa qofka u diido oo ka qari yahay yabuuqu biismin dembigiisuu la laabanaya zaada ilmi ismigaasoo zaada uu ziyaadsaday iyo wasmin dembi kale uu ku koransaday idaa katama cilmiga hadduu qariyo cilmiga uu qariyo laba dembi buu yeelanaya dembigiisii iyo qarintii dadkuu cilmiga ka qariyey labadaa dembi buu la laaban buu marka maxal shaahidka aan meesha kalayaa waxa weeye يعني فإن فرج الله اللطيف بلطفه وسادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومكتتب هذا أنا ضد أهل أهل علمي أهل واه وحيثنا يا علمي يقبوي هذا أنا ضد أهل أهل وحيثنا يا ويا مركا وحال ربا قفك وإنه مركا أو علمي الرقبة أوليه أو علمي جعيل إيه أو كم وغضو أيا فيها ولذلك عبد الله بن مسعود رحمه الله رضي الله عنه wuxuu ahaan jiray markii la weydiiyo la yiri maadna wacdisid maaratay mar walbaba maadna wacdisid ayuu wuxuu uga dhigi jiray usbuuci hal maalin marka wuxuu dhihi jiray ama ama innahu yamna'uni min dhalika anni akrahu an umillakum waxaan arintaa waxa ii diidayo inaan mar walbaba idin wacdiyo wacdigiina idinku badiyo micid aan nacay inaan idin noojiyo waxa weeye wacdiga ayaan idiin doordooriyo marba mar yani maalin maalin idinkaga dhigaya maart mar walba idinkaga dhigi maayo kama kaana nabiy sal lla alay slam yatakawaluna biha makhaafata sa'aamati calayna nebiguba sidaasuu ahaa marba marba marba waxbuuna siin jiray maalin walbaba maaragtay waa noo doori jiray buu leeyahay marka maalin walbana lama siin jirin markaa muddo joognabaa cilmiga nala siinay ama sidoo kale aan idinku maaragtay cilmigii idinla raadinayaa buu leeyahay marka cilmiga dadka ahalka u ah ayaa la siiyaa weya dadkaan ahalka u ahayn markaa aragtidna ha ihaanaynin cilmiga markaysu dadkaan aysan qiimo agtiisa cilmigu ka lahayn adiga cilmigaada ha ahayn meeshii ha ihaanaynin meeshii oo cilmigaas yani lagu qiimaynayay la aad markaas oo kale weya alkitaabau can shaykhi xaala darsi wlmudaakara alkitaabatu qoris can shaykhi sheekhii laga qoro xaala darsi markuu darsiga ku jiro wax laga qoro iyo walmudaakarati markuu sheekaynayo masaaisha uu ka hadlayo shiikhiiba meel lala fadhiya markaasuu masaail ka hadlaya mudaakara la yidhahda oo dadka ula sheekaysanayo ka qorista wax laga qoro ayuu meeshaan cunwaan nooga dhigay weyaan wahiya kitaabadii takhtalifu way iskhilaaftaa min shaykhin liaakhara isku mid ma aha culammada marka wax laga qorayo isku mid ma aha min shaykhin liaakhar way iskhilaafaan ibnu cutaymiinaa noo sharxayo wuxuu leeyahay yani kayfa takhtalifu min shaykhin liaakhar seebay u khilaaftaa wuxuu leeyahay bacduhum sariicun wabacduhum yumli imlaa'an wabacduhum yulqi ilqaa'an wabacduhum laa yastaxiqu an yuktaba maa yaquulu yani saasoo kale buu leeyay dadku waa iskhilaafsan yihiin say isku khilaafsan yihiin shiikhan waa hadlaya mar hadalkiibuu boobsiinaya marka maba laga qori karaba midna waa yeelinayaayo hadalkii waxaa laga yaabaa imlaa camalu ku samaynaya markaasaa warkiisi shiikhii la qoraya markuu fi xaali darsi ku jiro waa yeerinaya markaas yeeris camal lagu qoranaya midna hadalkiibuu iska ridaya kelimad ahaanu u tuuri qaarna maba astaahilaan buu leeyahay in laga qoro in wax laga qora maba astaahilaan buu leeyahay marka dadkaas culummadaas way iskhilaafaan hadba kii wax laga qori karo in wax laga qoro ayaa la rabaabay ee fatham arintaa fahm way iskhilaaftahay walihaada kitaabadan oo sheikha wax laga qora ihi ayay u sugnaatay adabun wa sharxun aadaabna way leedahay sheikha markii laga qorayo aadaab baa loo baahaya shuruudna way leedahay labadaas kuu dikrin doona sheikhaada markaa wax ka qorayso aadaabtiina inaad iltizaamtaa lagaa rabaa shardigiina inaad la timaado iltizaamtaa lagaa rabaa wey maxay yihiin adabka iyo shardiga isagaa noo sheegaya ama aladabu adabta shiikha wax looga qaatahay waxa weeye fayanbaqii waxaa haboon laka adiga kuu haboon an tuclima shaykhaka sheekhaaga inaad ogeysiiso annaka sataktubu inaad qorayso ood wax ka qorayso inaad ogeysiiso yaa lagaa rabaa bal inaad sheekha u sheegtaa sira waa kaa qoraya ogow waxa aad leedahay waa qodob wey aw amase marka isagoon ogeyn baad qortay inaad ogeysiisid aw katabtu waan qoray maa samictuhu wixii aan maqlay yaan mudaakaratan ayaan kaaga qoray markaa sheekaynaysay waqta mudaakara ayaan kaa qoray inaad u sheegtid baa la rabaa maxaa yeele haddaadan sheekhu u sheegin waxaan inaad ka qortay ama darsigiisii ou imlaynayey ama maaragtay eh, mudaakaradiisii hadaadan haddaad u sheegto waxaad dhici karto haddaadan u sheegin waxaan ujeedaa haddaad aad adiga inta ka qorato aadan u sheegin barrinta markaa tira shiikhaan ka wariye inuu ku yidhahdo anigayga ma aadan warin warkaas kugu inkiro waa dhici kartaa wey oo kaama maqlin yidhaah ama adoonan idan ka qaadanin inaad qorto lafteeda ayana waxa weeye waa waa waxaan fiicnayn weeyaan walidaalika sheekhaana wuxuu leeyahay run ahaantii maanta waagii qoraalkii wax badanaa maanta ka bedela tasjiil baa inta badan ba lahay qoraalku waa laga kaaftoomu leeyahy maxaa yeelay waa sajadaysaa shariid baa ku sajalaysaa qalabka lagu duurta baad ku duubaysaa wamaa ilaa daalika hadowdii shiikhii codkiisa laftiisa waa shiikhuna in laga duubayo markuu og yahay waa ixtiyaad buu samaynaya marka meeshaaso kale maxaa la rabaa kitaabada waxaa la mida ah tasjiilka waa in inaad duubayso shiikhan uu og yahay wey dadka hadda qaar waxay samayn si sharibka ah tuuga ah ayaa dadka qaar looga duubaa wuxuu samaynaya mobileo jeebka soo gashanaya warshadana wadaadkaanu su-aal weydiinaya ma oga uma sheegayo wadaadka in uu ka duubay uma sheegayo hadhowdiiba waxaa laga yaabaa wax uu u haysto ninkan private ahoo iska sir aho labadooda ka dhaxayso inay tahay saasuu nashrina meel kaleu ku faafinaya marka waa nooc tuuga ah waa wax fiican maaha saasoo kalena marka tasjiilka laftiisa oo khiyaanada lagu sameeyana wax fiican maaha waa inuu u sheego yiraa sheikh inaan kaa duubaan rabaa inuu yidhaahdo wey waxan waa duubaya inuu yidhaahdo sida markuu wax ka qorayba kaa qoraya inuu yidhaahdo inuu u fasaxo waa la arkaa u yidhahda haye iga duub haye iga qoro inuu diido yidhahdo maya ma iga duubi kartid mana iga maaragtay mana iga qori kartid inuu yidhahdaa dhici kara isagu ya sidaa daraaddeed waa inuu ogeysi waa aadaabtii wey wa ama shardu shardigana fa tushiiru waxaad aad ku farfiiqaysaa ood ishaaraysaa ilaa annaka katabtahu inaad ka qortay min samaacihi maqalkiisii oo min darsihi darsigiisa aad ka qortay inaad u sheegtid waay markaad darsiga akrinaysay maqalkii aan kaa maqlay ayaan kaa qoray inaad tiraahdo aan ka qoray saasoo kale inaad tiraahdo waa shardi wey inaad u sheegtid wey maxaa yeelay waxaa jiro shiikhu sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu noo kala farqinayaa waktiga shiikhu wax yeelinayo iyo waktiga uu hadlayo waa kala laba wey muftigu wax yeelanayo uu ku talagala markaasoo kale casharkii yani maaragtay imlaaga iyo maaragtay iyo kitaabada oo darsiga iyo maaragtay iyo imluhu farqi bay kala leeyihiin darsiga markuu ku jiro waxaa dhici karta meelo badan inuu hadallo kale ka keen keeno waxyaalo badanoo uusan soo diyaarin inuu markaa kusoo dhacay inuu sheego waxaasas ka dhici karaya laakiin imlaha markay tahay kitaab buu ka yeerinaya kitaabkaasaad marka ka guurinaysaa ood ka imlayni marka farqigaasa udhaxeeyo wuxuu leey hunaaka farqun bayna alimlaa'i wa bayna kitaabati darsi alladii yulqiihi shaykhu biduuni an yashcura an yumliya cala alabati yani waxa weeye farqiga udhaxeeyo yeerinta iyo darsiga oo lagu kala qoraahi oo shiikhu darsiga uu ilqaynayo dadka uu siinayo ayadoon la ogeysiinin layska qoraahi fardi baa udhaxeeya buu leeya fardigaas weya maxaa yeelay imlaha markuu adiga aad ka qorto taqriiru kusiina waa kuu sugaya wuxuu ku leehaye wafwey kana maba ogaba darsigiisa aad ka qorto halkaasaa fadhidaa kuma ogaadaa ka qortay weya marka taqriir ma noqonayo weya marka sidaa darteed inaad u sheegto ood u ishaarto inaad u sheegto oo tiraahdo waxbaan kaa qoray marka hore idan weydiisato ama markaa ka qortay aad tiraahdo yani maarata mudaakaradaadii baan ka qoray markii aan maaragtay aad sheekaynaysa baan kaa qoray inaad tiraahdo ayaa la rabaa shardiguna waxa weeye